الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ali محمد وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamra ayaynu kusoo jiray in sha allahu tacala waxaynu ka bilaabeynaa xadiiska laba boqol iyo laba iyo labaatan can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalama dakhala calayha waxaadat bisarifa qabla an tadkhula makkata wahiya tabki caaisha waxay sheegtay in nabigu calayhi salaatu wasalaam u soo galay waxaadat bisarifa wuxuu u soo galay iyada oo walxaal qad xaadat ay xaydday oo dhiiggii caadada ay heshay bisarifa meesha sarifa la yidhaahdo ayay markaa dhiiggii caadada ku heshay sarifana waa meel maka u dhoweyd bay ahayd oo geesta tanciim ah oo duleedka makaa ah. oo meeshii maymuuna lagu dhisay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa ku guursaday yacni kula guri galay qabla an tadkhula makkata waxay xayday ama wuxuu u soo galay ficilka hore ama ficilka labaad labada mid ku camal siiso qabla an tadkhula intaynay soo gelin ka hor makata maka aynay soo gelin wuxuu u soo galay wahiya tabkii walxaal hiya iyadu tabkii ay ooyeyso yacnii muxrimad bay ahaydoo way soo exraamato xajkii bay soo xidhato waxay doonaysay dee inay markaa waxa weeye xaj iyo cumro la timaaday rabti oo weliba cumrada hormariso oo tamatuc samayso oo marka hore intay tamatucdo oo cumradii la timaado markay cimrada ka xalaalowdo dabadeed dib dabeedna markaa xajka ay ka xidhato dee intayna makaba soo gelin ayaa dhiiggii caadadu ka yimi mar haddii dhiiggii caadadu ka yimina ma tawaafi karto kacbada intay dhiiggaa leedahay ila tahaara loo shardinayaa saas aawadeed arrinkay la ooyeysaa waxay tahay waxay is leedahay cibaadadii waa tan kaa dhantaalantay taasay la ooyeysaa fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyadan waxba uu sheegin bu wuxuu ku yidhi maa laki maxaa kuu sugnaaday ayu shayin sabata lak waxaa kuu sugnaaday waa maxay annafisti waa iska fahmay wuxuu ihi miyaad xayday yacni dhiiggii caadada ama cisadu miyuu kaa yimi nafisat waxaa loo isticmaalaa waa xayday bimacnaa xaadat waxaa kaloo jira nafusat oo fa'da la godo taana waxaa loo isticmaalaa gabadhu markay waxa weeye dhasho marka xaydkii iyo nifaaskii xaydka laftiisa nifaas waa lagu itlaaqa marka culamada qaar way kala farqiyaanoo marka gabadha marka la sheegaayo inay e, dhashay oo dhiiggii nifaasku ka yimi waxaa la odhanayaa nafusat nafusat baa la odhanaya marka dhiiggii caadadu inuu ka yimi la tilmaamayana nafisat baa la odhanaya saasay culamada qaarkood u kala farqiyeen laakiin bacdu ahlicilmi waxay mid walbata kalena waa la odhan karaa laakiin bacdi way diidayaan marka hadda mawdican waxaa looga jeedaa uun xaydkii baa loo jeeda annafisti ma dhiiggii caadada ama cisada miyaad heshay annafisti qaalat waxay tidhi nacam haa qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam inna haada arrinkani in qofka dumar iyo dhiigga caadada hesho amrun waa arin katabahu allaahu ilaahay u qoray oo u qadaray calaa banaati aadam dumarka aadam ka faraca ah ee aadamiyaadka ah ee bini aadamka ka midka ah ilaahay waa arrin u qadaray kitaabada ama qoraalka ilaahay loo tiiriyaa laba nooc buu noqdaayoo kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya in sharciyan baa loo qoray laga tilmaamayo bimacnaa waa waajibiye loo jeedo macno labaadna waa loo isticmaalaayo waa kitaaba qadariya qadar ahaan buu ugu qoray waatii xadiiska ay ku saartay khamsu salawaatin katabahunna allaahu cala alcibaad khamsa salawaat shan salaadood oo ilaahay ku faral yeelay waxaa u qoray waxaa loo jeedaa sharciyan buu ugu qoro waa ku waajibiyey addoommada inay habeenkiiiyo maalintii kula yimaadaan hadda kitaabadan waxaa loo jeedaa tii qadariga ahayd baa laga tilmaamaya waa ilaahay u qoray qadaran ba ugu qoray oo u qadaray dumarka bini aadamka ah faqdii maa yaqdi alxaaju faqdii gudo qadaaga macnihii luqawiga ah baa loo jeedaa oo macnaha luqawigaa marka qadaa loo isticmaalayo wuxuu la mid yahay bimacna aladaa adaaguu la macnaya ee qadaagii istilaaxiga ahaa lagama tilmaamaayo saas aawadeed fuqahadu eh, xadiidkan riwaayaadkiisa qaarkood sida ku soo aroortay sheegaya fama adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu qofka marka salaadda lagala hormaro oo qayb salaaddii ka midii aanu soo gaadhin wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fama adraktum fasalluu waxay imaamka ka soo gaadhaan la tukada wamaa faatakum faqduu wixii idinka tagayna yacni markaa guta faqduu culamada qaar baa waxay u fahmeen in looga jeedo yacni ka daba tagoo sidii qallihii oo kale markaa wax shabahaya inay u fahmeen waana halkay ka soo baxday masalada ku saabsan ruuxa ma'muumka ah ee imaamka ku xidhanaya hadduu masbuuq yaho salaadii qeyb ka mida ah lagala hormaray waxa uu soo gaadhay ma awalkii salaadda mise waa aakhirkii masalada caynka fuqahadu ay yidhaahdaan waxay ku binaysan tahay fahamka faqdu ay bacdi u fahmeen wixii tegey in laga daba tegay markaasay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxu markuu salaadii qayb ka mida ah lagala hormaro wuxuu soo gaadhay waa aakhirkii salaada marka aakhirkii wuu imaamka la tukaday awalkiina waa ka maqan yahay isaga ilaa awalkii wuu dhaafaye ya masaa'il baana markaa ku binaysantay masaa'ilka ku binaysmay ay ka mid tahay hadday salaaddu jahriya tahay oo marka waxa weeye lala jahraayo kale labada ragcadoodee hore labadii ragcadoodna ay dhaafeen marka uu imaamku salaamo labadii kale uu u kaco miyuu la jahrayaa mise waa siraysanayaa haddii la yidhahdo waxa uu soo gaadhay waa aakhirkii salaada ayuu imaamka la tukaday awalkii waa ka maqan yahay isaga haddii la yidhahdo awalkii dib buu kala imanayaa waxaa ka dhalanaysa inuu la jahlo haddii la yidhaahdo maye isagaa nisbadiisa awalkii bay u ahayd waxay noqonaysaa inuu siraysto waxaa kaloo ku binaysmaya masalada ku saabsan masalan hadduu markaa salaad maqrib oo kale imaamka la tukaday ragcad ragcad buu ka soo gaaray labaa ka tegey labada dhexdooda miyuu fadhiisanayaa oo atixyaad la imanayaa mise labada dambe wuu isku sii daynayaa haddii la yidhahdo awalkii waa ka wada maqan yahay haddii la yidhahdo ragcaddii dambuu tukaday waxay noqonaysaa in la yidhaahdo labada dambe ha isku sii daayo calaa kulli xaal khilaafka noocaasi wuxuu ku binaysmayaa mas'aladaas faqduu fahamka culamada qaar ka fahmay laakiin sida saxiixa qawigii wuxuu yahay waa in faqdu looga jeedo macna aladaa oo macnihii luqawigaa laga tilmaamayo bidaliil riwaayadda kale soo aroortee sheegaysaa yani waxaway faatuu sheegaysa yani wixii markaa idinka eh, dhaafayna yani markaa la kaalaya oo bimacnaa sameeya calaa kulli xaal macnaha qadaaga waxaa laga tilmaamayaa bimacna aladaa ayaa laga tilmaamaya qadaana bimacna aladaa waa la isticmaalaa marka sida saxiixa ah waa in marka waxa weeye qadaagani uu yahay kii luqawiga ahaa oo adaa uu la macno yahay halkanna waa saas marka kullu daalika wuxuu ku binaynayaa salaada qaybtii hore isaga u ahayd ninkaas mawdiceeda ayaynu wakhtiyada qaar kaga hadalnay laakiin waxa weeye intii dambe ka maqan laakiin awalkiibaa ka maqan ma aha wuxuu yidhi ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadama faqdii maa yaqdi alxaaju gudo ruuxa xaajigii wuxuu gudanayee la imanayo kale la kaalayo gudo ghayra anlaa tatuufi bilbeyt waxaadse kaga duwan tahay inaanad beytka ku tawaafaynin oo tawaaf aanad la imanayn taa waad kaga beddelan tahay oo ma midtiin falammaa kunnaa biminan caaisha waxay tihi markaannu ku sugnayn meesha mina la yidhaahdo xajkii gudagashay marka mine anagoo joogna waayo maalintii yowmu utiitu bilaxmi baqar waxaa lay keenay hilib lo'aad baa lay keenay lo hilibkeed baa lay keenay caaisha odhanaysa fa qultu waxaan idhi maa haada kani muxuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen daxaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama can aswaajihi bilbaqar waxay igu yidhaahdeen rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayaa udxaystay yacni ulxaystay wuxuu ka ulxaystay can aswaajihi dumarkiisii bilbaqar lo ayuu kaga ulxaystay yacni lo uu qalay ayuu dumarkiisii kaga ulxaystay oo udxadii uu ka qalay xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskana masaa'il baa laga qaadanaya masaa-ilsha laga qaadanayo waxaa ka mid ah inaan dawaaf lala imanayn iyada oo markaa gabadhu ay caado qabto inaan dawaaf la imanayn oo wax dawaaf la yidhaha ma asaxayo hadday gabadhu caado leedahay waa inay daahir tahay ta weysada ku saabsan khilaaf baa ku jiro oo fuqahada madaahibtu waa ku kala duwan yihiin laakiin xadasul akbar xadaska weynaanshaha badan inuu ruuxu ka daahir yahay dawaafka sharti bay u tahay cinda aljamiic xadiiskanna waa sheegayaa hayra an laa tatuufii bilbeyt marka beyt laguma dawaafi karo kacbada iyadoo gabadhu ay caado qabto mahma kaanat iduruuf ama cidday la socotaa ha ka tegayso ama yayna ka tegin cudurdaarku wuxuu doonaba ha noqdee xaalka caynkaasa ma dawaafi karto gabadhii oo caada lihi ma dawaafi karto waa sababta markaa looga riday tawaafulwadaaca gabadhu hadday xaydo oo tawaafkii rukniga ahayd iyadoo la timi xajkii intii kale waa dhammaysatay waxa uu ka dhimanuun marka dawaafkii sagootiga ahaa oo markay maka ka baxayso kacbada ay kusii sagootiyeysay kaas baa ka dhiman mar hadday dawaafkii ruknigaha la timi acmaashii kalena ay dhammaysatay wakhtigaa la tegayana ay ku soo beegantay iyadoo dhiigga caadada leh u baaqan mayso waa ka dhacayaa fidyana ma saara waana ka dhacayaa waata axaadiista ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray xajka marka la dhammaysto laga tegaayo maka laga tegaayo waxa uhi laa yanfiranna axadun minkum xataa yakuuna aakhira cahdihi bilbeyt midkiin yaanu bixin oo maka ka bixin ilaa shaqada ugu dambayse uu qabtaa ay noqoto kacbada inuu toddoba goor ku sii tawaafo oo ku sii wareego tawaafka waxa kii sagootiga la yidhaahdaa ee kacbada lagu nabadgeliyeynayo oo camalka ugu dambeeya u qabanaya xadiis kale marka wuxuu sheegaya ilaa annahu khufifa cani ilxaa'id ha yeeshe waxaa laga fudaydiiyey qofka dumar ee dhiigga cisada leh ama dhiigga caadada leh ayaa laga fudaydiiyey iyada waa ka dhacay markaa saas aawadeed dumarka qaarkood maadaamay sheegeen inay wakhtigii la baxayey dhiigga caadada leeyihiin markii loo sheego la yidhi safiya waxay leedahay dhiiggii caadaday leedahay marka si axaabisatuna hi axaabisatunaa hiya miyayna xabisaysaa miyayna xidhaysaa ina joojinaysaa markaasuu haddana nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam tawaafkii hore ma tawaaftay markaasaa markaa tawaafkii hore ee rukniga ahaa ya ma tawaaftay markaasaa la yidhi haa markaasuu yihi markaa haddaba waxa weyaan ha baxdo u baaqan maysa yani masaa-isha lagala baxaayo xadiiska waxaa ka mid ah, in lo lagu udxaysan karo ayaa xadiiska laga qaadanayo culammaduna waxay yidhaahdaan udxada in lo lagu udxaysto waa laga fadli badan yihi oo culammada qaarkood waxay yidhahdaan geel in lagu udxaystaa fadli badan geel in lagu ulxaysto ayaa fadli badan madaahibta qaarkoodna waxay leeyihin maya adhiga in lagu udxaysto ayaa fadli badan marka labada qowlba waxay noqonayaan labada qowle kale sheegaya geela iyo adhiga labada qowlba marka waxay markaa laga qaadanayaa in lo-da laga fadli badan yihi taasaa laga qaadanaya haddaba sababta uu nebigu calayhi salaatu wasalaam lo ugu udxaystay waa maxay culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu markaa ugu udxaystay xikamka ay sheegeen waxaa ka mid a in waxa weeye libayaani jawaas inay tahay oo qofkii aan wax kala haysanin markuu ku udxaysto inuu sunnadii waafaqay si ay uga timaado marka bayaanu jawaas baa ka mid oo sharciyada inuu caddaynaayo ayaa ka mid a ah. isaga nisbadiisana maadaama uu markaa jawaas ku caddaynaayo eh, isaga nisbadiisa markaa waxawa yani eh, makruuh marka uma aha oo mid marka waxa weeye laga fadli badan yahay isaga nisbadiisa u noqon mayso waayo waajib buu ku gudanayaa waajib ayuu ku gudanayaa eh, masale kale waa la isweydiiyaayo dee markan waxay joogaan minay joogaan ruuxa xaajigaana waxaa la yidhahdaa udxa ma saaree hadyi buu la yimaadaa haddana waxaa la sheegay udxo culamada qaarkood waxay ku xambaareen oo yidhaahdeen dumarkiisii aan soo xajinin kuwaasuu markaa waxaa ka udxaysanayey kuwaas ayuu ka udxaysanayey laakiin sannadii dambe dumarka waa wada xajisiyaan filayaan marka jawaabta ishkaal baa ku imanaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa udxo waa laga cabirayo waxaa loo jeedaa hadyi oo maadaama ruuxa xaajiga ay u fadli badan tahay inuu hadyiga la yimaado udxada uga fadli badantao mina aan udxa lagula imanin ee hadyi lagula yimaado taasi afdal u tahay waxaa lagu xambaarayaa tii afdalka ahayd inuu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa laga tilmaamayaa laakiin yacni markaa raawigu markaa yacni laga cabbiray mawdican markaa udxa laga cabiray maadaama isku xilli ay yihiin xaaladan isku xilli xaaladan marka ay yihiin taasna waxa weye culamada qaarkood ayaa saas yadaa yidhi wejigaa ku xambaaray hadda naftiisii lama sheegin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici karta naftiisa wax kale inuu ka qalay waxyaalo kale laga qaadanayo waxaa ka mid a oohinta caaisha ay ooyeysay nebigu kuma canaanan calayhi salaatu wasalaam waayo shay cibaado ah gudashada ay gudanayso a is hadda ma awoodi karaysid bay u ooyeysaa oo ay markaa u murugoonaysaa ta noocaasina waxa weeye waa mid maxmuuda ah inuu markaysagaa cibaado uu qofkii kari kari waayey inuu markaa u ooyayo u murugoonayo waa shay maxmuud ah sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma canaanan yacni waxa weeya miduu ku canaantay maaha wuxuu u sheegay un masaa-isha ayuu marka u tilmaamay markii sababta ay u sheegtay ay la ooyeyso markaa sababtu weydiiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan qofka la canaanan haddaan sababtii marka waxawen aan sababtii iyadaan la weydiin inaan la canaanan yacni waxa weeye ayaa laga qaadanaya bukaagiina waxa weeye marna waa maxmuud marna waxa weeye mar waa mid wanaagsan weeye marna waa mid laga fiican yahay kan waxay u ooyeysaa shay cibaado taaca ah oo ay waxa weeye wax kuu diidayaa yimi taasay u ooyeysaa markaa shay maxmuuda weeye waxaa laga qaadanayaa oo kale yacnii waxyaalaha caynkaasa hadday qofka la kulmaan oo shaygii cibaadada ahaa wax ka mancinayo qadari ahi ku yimaado inuu markaa waxaa qadarkii la cuskado bimacnaa qadarkii in la xasuusto oo waxa weeye markaysa markaa taa laysu sabirsiiyo oo nebigu markuu sabirsiinaya muxuu ku sabirsiiyey ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam xukunka intaan u sheegin ayuu arrinka qadariga u tilmaamay arrinkan inuu muqadar yahay oo la qadaray oo qadar marka waxa weeye yacni marka dumarka loo qadaray inuu yahay ayuu tilmaamay waxaanu u sheegay inayna caaisho ku gaar ahayn calaa banaati aadam haddii dhibtana markaa lagula wadaago waa arrin marka waxaweye qudheedu sabirsiin keensanays waxaa la yidhaahdaa almusiibatu idaa cammat haanat musiibadu hadday caam noqoto way fududaataa way fududaataa marka umuuraha masaa'ibta ah in qadarka la xujaystaa laga qaadanaya waatay culammadu yidhahdaan yuxtaju bilqadari fi lmasaa'ibi laa fi lmacaayib yacni waxaa markaa la xujaystaa qadarka musiibooyinka gudahooda waa la xujaystaa qadarka laa fi lmacaayib waxyaalaha marka waxaa weeye ceebaha ahee bimacnaa bimacnaa ma'aasimta iyo dembiga ah qadar lama xujaysto laakiin wixii masaa'ib ah qadarka waa la xujaystaa ina hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam sidaas aawoodee itlaaqa ku saabsan qadar lama xujaysan karo itlaaq waa qalad aynu umuraha la kala qaadaayo yacni dembiye iyo masaa'ib loo kala qaadaa wixii masaa'iba qadarka waa la xujaysan karaa waa la xujaysanaya laakiin wixii dembiye ah oo qofku aanu ka toobadkeenin qadar ma xujaysan karo qadarkuna xujo u maayo Eh, faxaja aadamu muusa kaa laftiisu waxa weeye waa markaysaa waa laga qaataa oo inkastoo culamada qaarkood ay markaa yidhahdeen dembigii maadaamu ka toobad keenay qadarka waa xujaysan karaa bacdina ay yidhahdeen musiibada ayuu qadarka u xujaysanayey faxaja aadamu muusa walaakin qul qadara allah wamaa shaaa facal ama walaakin qul llahi wamaa shaa facal yani waxa waa ixtijaaj bilqadar eh, fi lmasaa'ib waa qadarkii oo loo xujaysanayo musiibooyinka noocaas ayay noqonaysa waxaa jira war la sheegay oo laga soo wariyey taabiciinta qaarkood oo odhanaya dumarkii reer banu israa'iil baa markii ay yacni mukhaalafaadkooda iyo cisyaankoodu farabateen ayaa marka xaydka lagu itixaamay oo waxay ahayd imtixaan iyaga lagu imtixaanay ayuu ahaa xadiiskani markaa wuxuu sheegayaa calaa banaati aadam calaa banaati banii israa'iil lama odhan calaa banaati aadam saas aawadeed in waxaweeye dumarkooda xaydi jireen baa laga qaadanaya dumarkuna dee inay xaydaan iyaga waxay u tahay kamaal oo dee ubadkii iyo markaa waxay ku xidhan yihiin xaydka ayay markaa ku xidhan yihiin oo intay xaydayso yacni markaa ayaa inay dhashaa ay markaa dhacdaa ay ka dhici kartaa inay dhashaa laakiin xaydku dee hadduu ka tago xaalka caynkaasa dhalma ma jirto marka dumarku inay xaydaan iyaga kamaal bay u tahay kamaal ayay u tahay marka calaa kulli xaal warkaas asarka noocaasi sheegaayo ama taabiciinta qaar laga sheegay waxay ku tusinaysaa xadiiska marfuucee saxiixa baa khilaafaya markaas sax ma noqonayso oo lama qaadanayo bacdi baa doonay inay iswaafajiyaan oo waxay yidhaahdeen asarka xaydku waa jiri jiray laakiin farabadnida uu farabatay ayaa marka wakhtigii reer banu israa'iil yani markaa lagu imtixaanay markaa dumarkii israa'iiliyaadka ahaa laakiin calaa kulli xaal maadaama iyada lafteeda daliil lagu qanci karo oo markaysaga yani loo hayaa aynay jirin dee xadiiska marfuuca baa xujo ahe kan baa la cuskanayaa marka waxaweeye sidaas ayuu markaa noqonaya waxyaalaha markaa xadiiska laga daliishanayo waxaa ka mid a ah, yani oo xadiiskan markaa lagala baxayo in ee hilibkii markaa waxa weeye udxada ahaa in ninka ehelkiisu wax ka cunayo lafteeda waa laga qaadanaya adilo kalena waa leedahay adilo kalena waa leedahay xadiiska laba boqol iyo saddexiyo labaatan can abi bakrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal alzamaanu qad istadaara ka hayatihi yowma khalaqa alsamaawaati walard nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alzamaanu wakhtigu qad istadaara waa wareegay ka hayatihi yacnii qaabkiisii iyo xaaladdiisii ayuu u wareegay uu ahaan jiray yowma khalaqa allahu asamaawaati waalard maalinta uu ilaahay abuuray cirarka iyo dhulka siduu ahaa ayuu ku soo noqday yani wakhtiga kusoo noqonayana waxaa loo jeedaa bilihii ayaa laga tilmaamaya asanatu isnaa cashara shahra sanaddu waa laba iyo toban bilood minha arbacatun xurum laba-iyo tobankaa bilood waxaa ka mida arbacatun afar baa ka mida bilood oo xurumun yacni markaa xurmo leh halaasun mutawaaliyaat saddex bilood oo ka mida afartaasi waa xidhiidh oo waa isdaba joog dulqacdati wa dulxijati walmuxaramu waa dulqacdo bisha la yidhaahdo wa dulxijati iyo bisha dulxijo la yidhaahdo waalmuxaramu iyo bisha muxaram la yidhaahdo dulqacda hadda waxaa la yidhaahdaa sida taal baa la yidhahdaa dulxijana arrafaa la yidhahdaa af soomaali ahaan muxaramna zaka ayaa la yidhaahdaa af soomaali ahaan marka dulqacda iyo dulxija iyo muxaram sida fasiixa dulqacda weeyo qaafka la kordhigo weji kalena way banneeyeen inkastoo kani ka fasaaxo badan yahay in qaafka la hoos dhigana waa banneeyeen bacdihi wa afsaxu waa in xa'da la hoos dhigo weji kalena bacdi baa banneeyey oo in la kordhiga ah laakiin waxa mudan hoosdhigga xija xa'deeda la hoos dhigayo dulxija waalmuxaram wa rajabu mudar iyo qolada markaa mudar ee carabta rajabkoodii alladii bayna jumaada wa shacbaan taasoo markaa u dhaxaysa jumaada alaakhira ama jumaada athaaniya iyo shacbaan u dhaxaysa marka la sheegaayo jumaada alaakhir odhan maysid ama jumaada athaani maayo jumaada alifkeedu waa ta'niis maadaamuu caynkaa yahay sifadeedu waa inay noqotaa mu'anasa jumaada aluulaa iyo jumaada alaakhira ama jumaada athaaniya ayaa la odhanaya hadda marka alaakhira iyo athaaniya in la yidhaahdo la raaciyo waxaa lagaga kaaftoomay maadaama la tilmaamayo rajab inay ku xigto oo rajabtaana shacbaan ka dambayso taasaa qariina ah in jumaad alaakhira loo jeedo ama jumaad athaaniya in loo jeedo waayahay marka rajab waa bisha marka la yidhaahdo yani sabuux ay dadku yidhaahdaan af soomaali ahaan waa bisha sabuux ay yidhaahdaan jumada haaniyana waxay ka mid tahay waa rajal dambe yidhahdaan oo saddex biloodoo isku xigtay rajalaha yidhaahdaan marka rajal hore iyo rajal dhexe iyo rajal dambe marka jumada haaniya ama jumada alaakhira waa rajal dambe bishay yidhaahdaan wey af soomaali ahaan saa yidhahdaan rajabna waxaa rajab loo yidhi yacni waa min atarjiib baa laga keeno waa weynaynta waa bil carabtu aad u weynayn jirtay marka weynaynta la weynayn jiray daraaddeed baa rajab loogu magacaabay oo bilaha xurmada kale si aan loo weynaynba iyada u weynayn jirin sidaas aawadeed iyada kumay tasarrufi jirin aadna way isaga ilaali jireen mudarna waxaa loogu tiiriyey iyagaa si gaara yacni aad iyo aad u sii ilaalin jiray oo qolada reer mudar bisha rajab si fiican baa laysaga dhex mari jiray cidna waxba umay sheegan jirin ya marka rajabu mudar sida loo yidhi waa saas waxaa loogu caddeeyey alladii bayna jumaada wa shacbaan si haddii markaa waxa weeye cidi nasii samaysay oo bil kale ay rajab ula baxday yacni marka aan markaa waxaweye bil kale loogu qaldin ilaa yowmi alqiyaamana halkaa u taagnaato ayu shahrin haada wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa bishee yani bishani shahri waa mudakar marka haadihi ma odhanee haadaa buu yidhi kan oo bishan ahi ayu shahrin waa bishee haadaa kan oo bishan ahi qulnaa waxaanu nidhi saxaabadii baa odhanaya allahu wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa u aqoon leh ama aclamu uga aqoon badan min hayrihimaa cid kaloo dhanba kolle min waa iska qadaran tahay yacni maadaama ay markaa qadaran tahay sida aclam loo yidhi waa saas fa sakata waa aamusay nebigu calayhi asalaatu wasalaam xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihi bikayri ismihi inuu ku magacaabayo nebigu calayhi asalaatu wasalaam bishaasi magacii ay lahayd magacaan ahayn inagii nidhi waa mudakaro saas aawood baa damiir mudakara loogu celiyey ismihi qaala wuxuu idhi alaysa dulxija miyaanu ahayn dulxija dulxija miyaanu ahayn hada shahr yacni bishani dalxija iyo dulxija labada waa loo soo naqliya haddii la nasbiyo waxay noqonaysaa alaysa miyaanu ahayn ay huwa bishani dalxijati miyaanu ahayn marka daada la nasbiyo waxay noqonaysaa in khabarkii laga dhigo marka la rafciyo sida daar daarulminhaaj ay qorayso waa isimkiibaa duuda laga dhigay marka waxay noqonaysaa khabarka in loo qadaro alaysa dulxijati dulxija miyaynay ahayn ee hada shahra qulnaa waxaan ihi bala haa waa dulxijo wey qaala wuxuu ihi ayu baladin haada waa dhulkee dhulkani waa beledma yacani dhul maynu joognaa beledkee baynu joognaa qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa uga aqoon badan cid kaloo dhanba fasakata wa aamusay xataa danannaa ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihi bikayri ismihi inuu ku magacaabayo magaciisii magacaan ahayn ilaa aanu saa malaynay ilaa aanu sidaa malaynay qaala wuxuu ihi alaysa albalda alaysa albaldata yacni alaysa albaladu lbaldata dhulku miyaanu ahayn yacni dhulkii maka miyaanu ahayn albaldata laga tilmaamayo balda machuuda oo laga tilmaamayo maka inuu yahay qulnaa waxaanu nidhi balaahaa qaala wuxuu yidhi fa ayu yowmin haada waa maalintee maalintani waa maalinma waa maalinma qulnaa waxaanu nidhi allahu warasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa ayaa cid kaloo dhanba uga aqoon badan fasakata waa aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa dananna ilaa aanu malaynay annahu sayusamiihi inuu ku magacaabayo bikayri ismihi magiciisii magacaanu ahayn inuu ku magacaabayo ilaa aanu malaynay qaala wuxuu yidhi alaysa yowma annaxri ay alaysa alyowmu yowma annaxri maalinku miyaanu ahayn maalintii naxriga miyaanu ahayn maalintii ciidu naxriga miyaanu ahayn qulnaa waxaanu nidhi balaa haa waa yahay qaala wuxuu ihi faina dimaa'akum wa faina dima'akum dhiigagiinna wa amwaalakum iyo xoolihiinna qaala muxamadun maxamed ibnu siriin wuxuu yidhi wa axsabuhu qaala waxaan u maraynayaa inuu yidhi wa acraadakum iyo sharafihiinna iyo cirdiyadiinna calaykum xaraamun korkiinna wuxuu ka yahay mid ka xaaraan ah oo qaarkiinba qaarka kale inuu wax waxgaadhsiiyo xagga dhiiggiisa xagga maalkiisa xagga sharaftiisa uma bannaana ee xaaraan buu ka yahay waa kala xaaraansantihin mid waliba ka kale xurmadiisa inuu u dhowraa waajibku ah ka xurmati yowmikum haada waxay u kala xaaraansan tihiin inaad wax is yeeshaan ka xurmati yowmikum haada sida maalinkiinnan kan ah xurmadiisoo kale ayaa markaa ay kala xaaraansantihiin fii baladikum haada dhulkiinnan kan ah gudihiisa si ay u kala xaaraansantihiin oo kale ayaa marka waxay u kala xaaraansantihiin fii shahrikum haada bishiinna tan ah gudaheeda si u kala xaaraansantihiin baa u kala xaaraansantihiin wasatalqawna rabbakum waxaad la kulmi doontaa rabbigiin fayas'alukum can acmaalikum wuxuu idin su'aali doonaa idin weydiin doonaa camalladiinnii alaa falaa tarjicuu bacdii dullaalan yadribu bacdukum riqaaba bacd nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha noqonnina bacdii aniga dabaday dullaalan qaar lunsanna ha noqonnina ay laa tasiiruu bacdii dullaalan ha noqonnina rajac oo bimacnaa saara'a baa jirta yaa waa ahaaday laga tilmaamaayo marka ha noqonnina bacdii aniga dabaday dullaalan qaar habowsanoo lunsan ha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacd istinaaf bayaaniya laga dhigo oo la yidhahdo kaannahu la odhanaayo oo sidaannu markaa qaar lunsan u noqonaynaa dabeedna lagaga jawaabayo yadribu wuxuu garaacayaa bacdukum barhkiinba riqaaba bacdin kuwa kale qoortooda ayuu garaacayaa qooraha ayuu ka garaacayaa kuwa kale oo wa islaynaysaan sidaasaa ku lumaysaan oo laga dhigo istinaaf bayaani ah weji labaad waxay tahay waa in laga dhigo xaal falaa tarjicu bacdii dullaalan ha noqonina aniga dabaday qaar lunsan oo habowsan ha noqonina yadribu xaaluu garaacayo oo dullaalan damiirka mustakiniga ku ah ee ku qarsoon laga xaalaynayo xaal uu garaacayo bacdukum barkiiba riqaaba bacdin kuwa kale qoorahooda uu garaacayo oo qoorta ka guraya marka wejiga fiicani waxay tahay waxa weeye waa rafcada waxaabay yidhaahdaan culammada qaarkood sawaabku waa rafcada laakiin bacdi baa sheegay jasmada sheegay jasmada bacdi baa sheegay sida jamaahiirta culammada carabiyadu qabaanna mawdican oo kale lama jasmin karo waayo marka laga hadlaayo waxa weeye wakhtiga yacni dalab jawaabtii la jasminaayo de waxaa marka la qadaraa yani waxa weeye shardi baa la qadaraa shardigaa marka la qadaro ayaa marka waxay noqonaysaa inuu hadduu waafaqayo yani marka ayaa jasmigu ka imanaya masalan laa tadnu min alasadi marka waxa ya'kulka lama odhan karo sida jamaahiirta culamadu qabaan kisaa-i waa baneeyey laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin maya libaaxa u dhowaanin ya'kuluka waa in la rafciyaa haddii la jasmiye maxaa ka imanayaa yacni waxaa ka imanaya haddaanad u dhowaanin wuu ku cunayaa ya in qadar ilaa tadnu min alasadi ya'kulkay markaa macnuhu u dhacaya haddaad libaaxa u dhowaan weydo wuu ku cunayaa de waana faasid macnahaas hadaad u dhawaato ku cunayaa de lakiin haddaad u dhawaan weydo ku cuni maayo ya wa jasmin bacda nahyin an tadac in qabla laa duuna takhaalufin yaqac ka odhanaayo ibnu maalik jasmada shardigeedu nahyi dabadii an tadac waa inaad dhigto in qabla laa laada ka horbaad waxaad dhigaysaa in duuna takhaalufin yaqac yadaan macnuu iskhilaafayn admaarta laakiin macnuhu hadduu iskhilaafo ay noqoto macnihii inuu iswaafaqaynin xaalka caynkaasa waxa weye ma jasmin karti kisa isagu waa khilaafay jamaahiirto wuxuu yidhi may laada ka hor la dhigi maayo laada meesha ka saar macnuhu wuxuu u dhacayaa in tadnu min alasadi ya'kulka haddaad u dhowaato libaaxa wuu ku cunaya saas aawadeed agtiisa jasmadu waa bannaanta laa tadnu min alasadi ya'kulka waa bannaantay agtiisa laakiin cinda jamaahiiri nuxaa agtooda ma bannaana cala kulli xaal waa sidii oo kale oo yacni waxa weeye ilaa tarjicuu bacdii dullaalan yadrib bacdukum riqaaba bacd waxay noqonaysaa macno iskhilaafaya haddaa aniga dabaday noqon weydaan qaar luusan waa islaynaysaan mase ah caynkaas marka waxa weeye cala kulli xaal yacni sida markaa fiicani waxay tahay waa in la rafciyo weeye yani waa jiraan culamada qaarkood ra'yigii kisaa'i ku socda inay labada weji banneeyeen laakiin haddana labada weji ma sinna haddii xataa la banneeyo shurax badanna waxay odhanayaan sawaabkuba waa yadribu waa in la rafciyo yacni saasay ku saxan tahay oo sawaabku markaa u yahay sawaabku saasuu yahay rajacna bimacnaa saaraa loo jeedaa waxay ka mid tahay uun dee akhawaadkii markaa waxa weeye saaray soo noqonaysa ibnu maalik wuxuu yidhaahdaa agsarka naxwiyiintu waa ka qarsoontay rajaca bimacnaa saara inay ku timaado naxwoonayda badankeeda waa ka qarsoontay buuri saas aawadeed wuxuu yidhaahdaa wajcalka saara maa bimacnaahu warad aada rajac caada istaxaala waqacad toban ficiloo saara la macna ah ou tiriyo shaafiyadiisii bay ka mid tahay rajaca khulaasadu waxay tahay falaa tasiiruuba macnuhu dhacaya falaa tarjicuu ay falaa tasiiruu bacdii dulaalan yadribu bacdukum riqaaba bacdin yadribuna waxaa ku bannaan istiinaaf ama xaal labadaa wejia ku bannaan labadaa weji ayaa ku bannaan istinaafkaana sii fiican istinaafkaana waxaa loo jeedaa su'aal qarsoon baa laga jawaabayaa su'aal qarsoon ayaa laga jawaabaya xadiiska badanku waxay u soo wariyeen falaa tarjicuu bacdii kufaaran aniga dabaday ha noqonina qaar gaala ah laakiin riwaayadani waxay sheegaysaa dullaalan oo dalaalkii wuxuu noqon karaa qudhiisa dee dalaal eh, yani kufri ah iyo dalaal markaa fisqi iyo macaasi ah labada noocba waa u dhici karaa alaa liyuballighi shaahidu alghaa'iba nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam yacni ha gaadhsiiyo ka joogaa alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo alaadu waxay noqonaysaa xarfu tanbiih ama xarfu istiftaax xaraf hadalka lagu furfuranayo ama ruuxa dareenkiisa lagu soo jeedinayo falacalla bacda man yabluguhu waxaan rajaynayaa bacda man kii qaar ka midii yabluguhu xadiidku gaarayaa an yakuuna awcaa lahu min bacdi man samicahu an yakuuna arcaa awcaa miya idin qora mise arcaa ya adigu nusakha qaarba mid bay qorayaan haddii awcaa la yidhahdo waxay noqonaysaa waxaan rajaynayaa cidda uu xadiisku gaadhaayo qaar ka midii an yakuuna awcaa lahu mid uga weelayn badan min bacdi man samicahu ciddii iga maqashay qaar ka mida inuu uga weelayn bato inuu uga weelayn bato an yakuuna arcana waxay noqonaysaa inuu uga ricaayo bato ricaayadaasi ha noqoto xagga marka waxa weye camalfalka iyo ku dhaqanka Eh, ama marka waxa weeye xagga ictinaag iyo dadaalka iyo waxa weeye eh, aqoonta mid walba marka waxaa laga tilmaamayaa ciddii markii hore maqashay inay dhici karto afraad uga faham badataa inay dib ka timaado ama uga dadaal badato oo marka waxa weyaan xagga yacni dadaalka uga dadaal badan ma jasmine bacdi caynkaas ahi inay jiri doonaan ayuu markaa tilmaamaya taasna waxaa laga qaadanaya fadliga ilahay inuu waasic yahay oo waxa weeye marka wakhtigaagu inuu dambeeyey dee waxa weeye cid kaa horraysay maba gaari kartid hays odhanin hadduu qofku marka waxa dadaalo yacni waxa weeye waa dhici kartaa cid ka horraysay inuu markaa gaari karo ama xag cilmi ahaan ama xag faham ahaan ama xag waxa weeye marka camal ahaan mid walba oo sawaabkiiyo ajarku waxa weeye waa albaab furan weeye tawfiiqdana ilaahay ayaa haya wafaqana allahu lima yuxibuhu wayardaa uma qaala alaa hal ballaqtu nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ala hal ballaqtu ma gaadhsiiyey baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa gaadhsiyaa loo jeedaayo istifaamku taqriir buu u dhacayaa taqriir la sugaayo ayuu u dhacayaa maratayni laba mar laba goor baa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkaa yidhi oo alaa hal ballaqtu alaa hal ballaqtu uu yidhi xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu ku saabsan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxaweeye markaa sheegay maalintii waxaweeye isagoo markaa jooga maka jooga ayuu markaa waxaweeye khudbad markaa dadkii ugu sheegay ashyaadan ay ka mid tahay xurmada markaa muslimiintu isku leeyihiin ay ka mid tahay waxaweeye markaa eh, in waxaweye xurmada muslimiinta aada loo adkeeyey dhiigagooda maalkooda yacni cirdiyadooda waa saddex nooc saddexdaana saddex baa la qaabilsiiyey dhiigga xurmuu leeyaho waa la ilaaliyey oo qof muslima dhiiggiisa xaqdarro in lagu daadiya ma bannaana yacani waxay ka mid tahay dunubta aadka u waaweyn maalka laftiisa xurmadiisa waa la ilaaliyey marka dilkii waxaa ka imanaya bareer ka ahaa qisaas waciid daranna waa ku sugan yahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima ma xukum aad loo adkeeyey shan arrin baa loo sheegay shan waciid baa loo sheegay maalkiina waa la adkeeyey oo xaddu sariqaaba ka imanaysa wasaariqu wasaariqatu faqatacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakaalan min allah xataa e, haddaanu sariqo ahayn xukunkiisa waa la adkeeyo dee iimaankii baa loo nafiyey walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa mu'min walaa yantahibu nuhbatan daata sharafin yarfacu annaasu ilayha absaarahum wa huwa mu'min yani waxa weeye xoolihii tacaddiga lagu tacadinayo aad iyo aad baa loo adkeeyey ilaa la gaarsiiyey yani waxa weeye wax yar inuu qofku naar ku mudan karo maxoo maalkii cid kale ah ya cirdiyadii laftooda waa la adkeeyey yani oo sharaftii aad baa loo adkeeyey cirdi waxaa la yidhahdaa mawdicu lmadxi wa dami yacni ammaanta iyo caydu meeshay ku dhacayso qofka marka la ammaanayo halka laga ammaanayo waa cirdigii cirdigay ku dhacaysa marka la dhaleecaynayana dhaleecadaas cirdigay taabanaysaa sharaftay taabanaysa marka cirdiyadiina aad baa loo adkeeyey sidaas aawadeed dunuubta cirdiga ku saabsan hadday xanta tahay iyo hadday cayda tahay iyo hadday qadafka tahay ilaa xad baaba ka iman kara ya xadulqadfi waa lixifdi alcirdi si qofka sharaftiisi loo dhowro loo ilaaliyo karaamadiisa ayaa la yidhi qofka markaa ku sheega inuu sinaysto caddayn aanu keenin xadkaasaa laga jaraya ya waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhada'a fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbalu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun kadib baa la sheegay ciddii ka toobad keentaa in xukunkaas yacni marka uu ka dhacayo fisqiga iyo uu ka dhacayo oo shahaadadiisu maqbuul noqonayso maxaaba la gaarsiiyey inay marka waxa ribadii kasii darantahay ya arba riba istitaalat rajuli fii cirdi akhiihi lmuslim ribadiina dee waaba la adkeeyey ribadaa cirdiga laga sii darraysiiyey maxaa la gaadhsiiyey isagana dirhamu riban yaakuluhu arajulu wahuwa yaclamu ashaddu cinda allahi min sittatin wa alaaiina zanniyah hal dirham oo ribe ah ou ninku cuno isagoo garanaya inuu ribo yahay allah agtiisa waxay kaga daran tahay lix iyo soddon zinay ka daran tahay lix iyo soddon goor inuu sinaysto hal dirham oo ribo ah oo uu garanayo u badrheedhay baa ka sii xun oo ka daran ribadii caynkaas ahaydna cirdigaa ka daran baa layidhi cajiib yani waxay ku tusinaysaa xurmada muslimka loo yeelay iyo muslimadda inuu aad iyo aada u weyn yahay marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam fa ina dima'akum waamwaalakum amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun saddexdaasiba dhexdiinna xaaraan bay ka kala yihiin waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale inuu ka waxyeeleeyo oo kaga xadgudbo ayaa xaaraan ka a ah baa laga tilmaamaya midna ka kale kama taaban karo mid qaar walba kuwa kale waa ka xaaraansan yihiin intaa inay tacaddi kaga sameeyaan wuxuun daliil ka soo reebay mooyaane xaqdarra hadday ku dhacdo waxay noqonaysaa mid xaaraan saasay noqonaysa marka dhiigaggii waxaa laga soo reebay dadkii dee la banneeyey dilkooda dee qisaas haddii loo dilaayo ma soo gelaayo waa mustafnan waa laga reeba ya kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla qisaasti waa mashruuc laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamada rasuul allah ila biixdaa alaas annafsu binnafsi waazani almuxsanu waataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca yacni xadiiskii saxiixaynku siduu sheegaayey qof muslima oo shahaadateynka qiraaya dhiiggiisu xalaal ma aha saddex khaslo mid ahaan inuu la yimaado mooyaane saddex arrin inuu mid sameeyo mooyaane saddexdaa mid hadduu sameeyo dhiiggiisu waa bannaanaado saddexaas waa maxay annafsu binafsi yacni qof muslima oo markaa waxaa weeye macsuum ah oo dhiiggiisu dhowran yahay ayuu markaa u dilay camdan cudwaanan isagoo badrheedh ah oo u badrheedhaaya oo xadgudubna ku dilaya ayuu markaa dilay min hayri ubuwa wuxuu noqday markaana qisaas baa dhiiggiisu u banaanaaday mukaafi'na waa yahay kaasi la dilay oo kan mukaafi' buu leeyahay oo dee addoon iyo markaysaga saasoo kale ma aha marka waxa weye waxaa ka imanaysa qisaas baa ka imanaysa taasi waa mustana waa laga reeba azaani lmuxsan kii guur hore soo maray oo saxiixa guurkaana galma ku sameeyey bishuruuihi hadduu dib markaa ka sinaysto xadkiisu waa rajmi waa in dhagax lagu dilo isagana dilkiisu markaa waa bannaanaaday oo waa mustasnanoo waa laga reebay hadduu dib ka ridoobo gaaloobo diintii ka noqdo isagana dhiiggiisu waa bannaanaado waa laga reebo xadiiskaasaa sheegay waxyaalaha kale adilada ku soo aroorayna waa raacayaan saa'ilkii oo kale qofkii soo weeraray hororka ahaa ee uu naftiisa ka daafacayey isaguna waa mustasna iyadoo aanu marka hore dilkiisa u qastayn haddii laakiin dilki ka yimaado isagoo dawaabidiiyo dee sidii u raacay xaalka caynkaasana yacni mid marka tacaddi la yimi ma wahaakada kada ashyaada qaarkooda soo arooray haddii ay sugnaadaan yani waxa weye sida faqtulu lfaacila walmafcuula bihi iyo yani waxa weyaan axaadiis kale oo isaguna shabbahaya faqtuluuhu iqtulubahima calaa kulli xaal hadday sugnaadaan iyaguna waxay noqonayaan mustafna cirdiyada iyadana ashyaabaa laga soo reebay haddee waxa weeye waxbaa laga istisnooday wixii laga reebay laga istisnooday waa ka hadhayaan ya ma adunnu fulan wa fulaan yacrifaani min diinina shay-an wax cirdi ku saabsan wey wax cirdi ku saabsan ama waxa weeye iidanuu lahu fa bi'sa lcashiira marka ilaa lix umuurood bay gaadhsiiyeen culammadu waxay ku kulmiyeen beytkan tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir sheekh jawjari la ydhaha loo nisbeeya jawjari birjiimayn tadallam wastacin wastafti xadir wacarif eh, wadkuran fisqa almujaahir yacni waxa weeye waa lixdii arrin ayuu markaa tilmaamayaa ay ahlucilmigu ka istisnoodeen oo ka reebeen calaa kulli xaal xadiiska saddex baa saddex la qaabilsiiyey marka xurmadii beledka tii bisha tii waxa weeye maalinta maalinta la joogaa dee waxa weeye waa yowmu naxri maalintay joogaan in yowmu naxri ay tahay maalintii dhuundhowga beledka la joogaana waa maka bisha la joogaana waxa weeye waa dulxija marka saddexdaa xurmo yacni marka ayaa saddexda markaa la qaabilsiinaya xadiiskana calaa kulli xaal masaa'il fara badan baa laga qaadanaya oo lagala baxayaa oo midda koowaadee waxaa laga qaadanayaa laba iyo tobanka bilood inay soo wareegaan in la odhanaayo zamaan in lagu itlaaqo alzamaanu qad istadaara ka hayatihi yowma khalaqa asamaawaati walard yowma khalaqa asamaawaati walardana waxay ku tacalluqdaa ka hayatihi wakhtigu wuxuu u soo wareegay qaabkiisii yani ayuu u soo wareegay maalintii uu ilaahay abuuray cirarka iyo dhulka qaabkiisi si uu ahaaba usoo wareegay bimacnaa allah baa laba iyo tobanka bilood ka yeelay qur-aankana waa laynoogu sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itna cashara shahran fi kitaabi illahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum marka inuu ilaahay laba iyo toban bilood ka yeelay ayuu inoo sheegay saas aawadeed dadka qaarkood oo saddex iyo toban bilood iyo wax isticmaala waa taqyiir marka ay sameeyeen waxaas marka waxa weeye sidaa uu ilaahay yani marka ka dhigay waa in loo daayaa yani marka waxa weeye cid kale aan marka la raacin yani wax kale aan marka lala imanoo khilaafsan hadday gaala wax kale samaysatana marka aan la raacin oo la ogolaan waxaa laga qaadanayaa afar bilood oo labayo tobanka ka mid a ah. labayo tobanka bilood la sheegayaa waa bilihii qamariga ah aayaddana waa lagu sheegay itna cashara shahran fi kitaab illaah laba iyo tobankaa bilood afar ka mida ayaa xurmo leh afartaa bilood ee xurmada gaarka a ah leh saddex waa isku xigaan waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram midna waa gaar waa bisha rajab la yidhaahdo afartaa bilood si gaara ah waxaa laynooga reebay iyadoo macsida iyo dembiga mar walba la reebaayo in si gaara ah laysaga sii ilaaliyo falaa tadlimuu fiihinna anfusakum bilaha gudahooda afartaa bilood nafihiinna ha dulmiina ha ku xadgudina oo waxay noqonaysaa dembigu inuu ka sii wen yahay bilaha kale haddii lala yimaado dagaalna in cid lagu bilaabo waa la diidaya waa la diidaya laakiin waxa weeye haddii lasoo weeraro way isdaafici karaan muslimiinta haddii gaaladii soo weeraraan laakiin sida saxiixa ah yacni waa inayna ku bilaabin kole khilaaf baa galo culamada qaar baa yidhi waa la nasakhay xagga dagaalka marka laga eegaayo laakiin saxiixu waxay tahay waa inaan la nasakhin sida markaa insha allahu qawiga marka bilahan afarta ah si gaara waa in laysu jiraa macaasidiiyo dembigana laysaga ilaaliya waxaa kaloo xadiiska ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam masaa'iluu doonaayo inuu saxaabada u sheego ayuu weydiinayay saxaabadii markaasaa markay saxaabadii yidhaahdaan allah wa rasuulu aclam ayuu uga jawaabayey qaab kalena waxay ka mid tahay dariiqyada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo wasiilooyinka uu dadka cilmiga ku bari jiray waa usluub ama dariiqo ka mida wey oo ruuxa marka wax la weydiiyo intibaahiisaa soo jeesanaya ruuxa marka wax la weydiiyo dareenkiisa ayaa soo jeesanaya hadduu markaa isagoo shaygii garan waayey ama aada isu weydiiyey loo sheego hore uma ilaaweyo marka waxay ka mid tahay siyaalaha dadka cilmiga loo baro ayay ka mid tahay waxaa kaloo xadiiska ku sugan ashyaa waadixay saxaabadii garanayaan inay odhanayeen allahu wa rasuulu aclam shayga marka la wada garanaayo haddii la su'aalo way ka gaabsan jireen iyagoo is odhanaya mala macno kale ayaa jiraan oo ta'adubaya waxa weye dhulka ay joogaan inuu maka ahaa bisha ay joogaan inay dulxijo ahayd maalintay joogaan in yowmu naxri ay tahay maalintii dhuundhowga kullu daalika waa arrin waadixa oo ay wada garanayeen haddana mid walba waxay ku jawaabeen allahu rasuul aclam ayay ku jawaabeen waxaana is yidhaahdeen dee malaa magac kalaa sharcan loo bixiyey marka waxa weeye kuma dhiirine waxaweye waa ka gaabsadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuma canaanan oo ma odhan haddii waxa weeye markaa aad garanaysaan maxaa u jawaabi weydeen kuma canaanan nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin shaygu hadduu markaa khafi yahay culamada qaarkood waxay yidhahdeen shaygu hadduu yahay shay markaa dadka qaarkood ka qarsoonaanaya qaarna ay garan karaan taasoo kale waxay jeclaysan jireen in marka waxa weeye ay sheegaan waxay usoo qaataan xadiiskii ku saabsanaa ibnu cumar inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geed baa jira isagoo geedtimiradka sheegaya muminka la mida oo sidaa iyo saa sifadiisu tahay geedka caynkaasa markuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam saxaabada saxaabadii kama jawaabin cabdullaahi bnu cumar wuu yaraayo da'diisu waa yarayd dabeedna wuxuu yidhi niyaddayda waxaa ku dhacday geedkaasi inuu yahay geedtimireedka dabeedna waxaan is idhi sheeg buu yidhi aabbihii markii dambe u sheegaya markaasaan waxaan arkay dee abuubakar iyo cumar iyo inay joogaan baan arkay buuri ya fudaladii waaweynada kibaarta ahayd inay joogaan baan arkay buuri markaasaan ka haybadaystay oo aanan hadlin buuri markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hiya nakhla oo uu sheegay geedkii aan markii niyaddeeda kusoo dhacay cumar wuxuu yidhi markaa waxaan eh, inaad markaa waxaweeye sheegto ayaan markaa waxaweyan aad u jeclan lahaa yacnii hadal macnihiisu saa u dhacay oo in marka waxa weeye marka eh, dee dakaagiisa iyo maskaxdiisu ay muuqato oo marka waxa lagaba yaabo nebigu inuu u duceeyo haddii marka waxa uu sheegi lahaa yacni waxa weyaan iyadoo dadkii ka waaweynaa ayna sheegin eh, ayaa marka ka iman kar laha ama marka ammaanu ammaano ha ahaato ama duca uu duceeyo ha ahaato ama faraxu ku farxo markaysa marka ha ahaato yacni marka ashyaada noocaasi si ay u dhacaan wuxuu jeclaystay inuu markaa sheegi lahaa waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah ashyaada diiniga ah in la odhanaayo allah wa aclam saxaabaduna waa odhan jireen waxay se culammadu isweydiiyaan markii nebiga la oofsaday dabadeed ma la odhanayaa allahu warasuuluhu aclam mise waxa weeye marka allahu aclam keliya la odhanayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen markii nebiga la oofsaday dabadeed saxaabadu waxay odhan jireen allahu aclam marka allahu aclam keliya waa in la yidhaahdaa oo aan la odhan allah warasuulu aclam laakiin sida saxiixa ah masaa-ishu mar hadday diini yihiin weji marka waxaweeye loo karaahiyeysta ma taallo allah warasuulu aclam in la yidhahdo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu nubuwadii ugu sifaysan yahay uguna sifaysnaa iyo risaaladiiba ayuu cilmigiina ugu sifaysan yahay waxyaalaha adduunyada ka dhacaya dee hadda lama odhan karo allah wa rasuuluhu aclam lama odhan karo rasuulku sala allahu alayh wasalam dee ma ogo arrin haybiya bay ka tahay arrin haybiya weeye laakiin eh, dee diinkii isagaa lagu soo dejiyey oo loo waxyooday sharcigana isaga aclam u ahaayo dee basharka waa uga aqoon badnaa marka maadaamay saas tahay allahu warasuulu aclam dhibi kuma sugna saxaabaduna labadaba waa isticmaaleen wakhtiyada qaarna allahu warasuulu aclam bay odhan jireen markii nebiga la obsaday dabadeed wakhtiyada qaarkoodna waxay odhan jireen allahu aclam marka idan jaaza wajaaza wey labadoo bannaan marka labada mid walba saxaabadu way isticmaali jireen maray yidhahdaan allahu aclam iyo maray yidhaahdaan allahu warasuulu aclam markii nabiga la ofsaday dabadeed aahaar kala duwan baa soo aroortay oo labada noocba sheegaysa sidaas aawadeed xaraj kuma sugnaato in la yidhahdo saxaabada wakhtigaa odhan waayey wakhtigii nabiga la oofsaday oo bidcay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaa midaan sax ahayn waa qowlaan saxiix ahayn xadiiska ku sugan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay markii ay saxaabadii ka gaabsadeen oo yidhahdeen allah warasuulu aclam inuu mid walba u sheegay in dhulku yahay meesha ay joogaan albalda bimacnaa maka inuu yahay in bishu dilxijo tahay in maalintu yowmu naxri tahay marka waa saas saasuu ugu bayaamiye ugu sheegay isagoo usluub markaa su'aal taqriiriya uu ugu sheegayo kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku shabahay dhiigagga muslimiinta iyo xoolahooda iyo cirdiyadooduba inay ka dhigan yihiin xurmada ay leeyihiin xurmada maalintan yowmu naxri ah beledkooda kan ah xurmaduu leeyahay bishooda tan ah xurmaduu leeyahay saddexdaa xurmooo kulmay xurmadii beledka tii bisha tii markaa ayaanta maalinta tii maalinta saddexdaasoo kulmay xurmadaay leeyihiin oo kalaa markaa dhiigagiinna iyo xoolihiinna iyo cirdiyadiinnuna ay leeyihiin sharafihiinnu oo qaarkiinna qaarka kale aanu kaga xadgudbi karin waxna ka yeeli karin marka waxyaalaha ay garanayaan xurmadooda in loogu matelo waxay tahay waa siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax ku baraayey waayo waxay garanayaan dadka in loogu matelo shayga inay garanayn in loogu shabaho miday garanayaan waxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inay si fiican u fahmaan si fiican inay u fahmaan baa ka dhalanaya qaala muxamedun wa axsibuhu qaala markuu leeyahay waa maxamed ibnu siriin waa raawiga ka warinaya abubakre ka warinaya oo taabici ahaa ayaa wuxuu odhanayaa waxaan u malaynayaa abubakra inuu yidhi wa acraadakum taasna waa taxariga alfaadda uu ku samaynayo ku dadaalayo sidii loo sheegay inaanu waxba ku darin xataa waxa uu yaro shakiyo uu shakigii sheego waana siduu u sheego waa yidhi xadiisu dariiqyo kale waa ku soo arooray isagoo markaa si jasmiya saddexda laysu raacinaya waxaa ku sugan xadiiska maalinta yowmu naxriga inay tahay maalintii dhuundhowga bacdi baa waxay yidhaahdeen udxada la qalayaa hadiguna waa la mide wuxuu ku gaar yahay maalinta yowmu naxriga oo yowm waxaa loo idaafeeyey annaxri baa loo idaafeeyey idaafadaa loo idaafeeyey waxaa laga qaadanaya inay ku gaar tahay maalin kale udxa ahaan iyo hadiy ahaan loo qalayaa ma jiro udxa maalin kaleo la qalayaan maalinta ahayn ma jirto bacdi baa yidhi laakiin qowlka noocaasi waa qalad ee sida saxiixa ayaamu tashriiqa iyo yowmu naxrigaba waa la qali karaa laakiin maalintani way ugu fadli badantah waa afdalkii marka fadliga inay ugu fadli badan tahay in la tilmaamayo mooyaane in xukunkaba lagu gaari yeelayo ma aha markaas saxdo adilo kalena waa sheegaysaa maalmahan kaleba in la qari karo wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahimati alancaam ee magaca allah u xusaan wayadkuru isma allaahi fii ayaamin macluumaat yacni maalmo la garanaayo yacni in ilaahay lagu xuso maalmaha la garanayana waxaa loo jeedaa waxa weeye waa yowmu naxriga iyo maalmaha ka dambeeya ayaamu tashriiqa ayaa loo jeedaa ku afartaa maalmood wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahimati alancaam ay magaca allah ku xusaan wuxuu ilaahay ku arsaaqay oo nicmoolayda mayeedhaankii nicmoolayda ahaa ahaaday waxaa laga tilmaamayaa inay magaca ilaahay ku biraynayaan oo ku gowracayaan baa laynoo sheegay saas aawadee qowlka odhanaya eh, saxaabada qaarkoodna laga soo wariyey eh, maalmaha macluumaadka waxaa loo jeedaa waxa weeye eh, tobanka maalmood ee hore wuxuu noqonayaa qowlkaasi inaanu qawi ahayn aanu saxiixahay waayo maalmaha dee wax la gowracayo ayaa aayadda laga qaadanayaa calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam wakhtiga wax la biraynayo ee markaa waxaa nusuk ahaan loo gowracayaana ama hadyi ha noqoto ama udxa ha noqotee waxa weeye waa yowmu naxri iyo markaa waxaa saddexda maalmood ee ka dambeeya ayaamu tashriiqa waxaa caddaynaya calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam ta kale waxaa soo aroortay axaadiista fi kulli ayaami atashriiqi dabxun yani maalmaha ayaamu tashriiq dhan gowrac ba ku sugan yani waxbaa la gowrici karaa hadday udxa tahay iyo hadday hadyi tahay xadiiska waxaa ku sugan wasatalqawna rabbakum fayas'alukum can acmaalikum rabbigiin baa la kulmi doontaanoo wuxuu idin weydiin doonaa camalladiinna waxaa ku sugan tarkiib iyo tarhiib yani waxa weeye eh, la rajo gelinaayo oo camalkii wanaagsanaa dee in wax wanaagsan lagala kulmayo sawaab lagu rajo gelinayo camalkii xumaana lagaga cabsi gelinaayo yani cuquubo iyo yacni markaa eh, inay kala kulmaan laga cabsi gelinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ka reebay inay markaa loo noqdo eh, baadi in loo noqdo falaa tarjicu bacdii dullaalan badankuna waxay u soo wariyeen falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd marka waxa weeye gaalnimadii weyneed ha ahaado ama gaalnimada ka sokaysa ha ahaato gaalnimadii weyneed waa la diidayaa in loo noqdo waa la reebayaa gaalnimada weyn waxa ka sokeeyo macaasida iyo dunuubta ah in loo noqdana waa la diidayaa yacni mid walba waa soo geliya laakiin macnaheedu ma ahaa haddaa islaysaan waa ku gaaloobaysaan oo kufrigaa bilkulliya ugu dhacaysaan oo diinta si dhammaystiran uga baxaysaan muraadku ma aha waayo ahlu sunnati waljamaaca ma qabaan in muslimku islaayo ama qof muslima la dilo in diintii lagaga baxaayo bilkulliya dee ahlu sunnati waljamaaca ma qabaan adiladu waxay tilmaamaysaa inay tahay dembi weyn oo kabaa'irah dembi weyn oo kabaa'ira inay tahay laakiin aan diinka laga baxayn bilkuliya ayaa adiladu sheegaysa haddii qof muslima loo dilo si badrheer ah xaqdarro waa dembi weyn oo kabiira ah waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu acadda lahu cadaaban cadiima kufri marka lagu itlaaqana waxaa loo jeedaa waa kufrun duuna kufrin sibaabu lmuslimi fusuuqun wa kufrun xadiiskii muslim saxaa kusoo wariyey inaanu qofku milladda bilkuliya kaga baxayna waxa caddaynaya ukhuwadii diiniga ayaa baaqi ah faman cufiya lahu min akhiihi shayun faittibaacun bilmacruufi waadaa un ilayhi biixsaan wa in taa'ifataani min almu'miniina qad tataluu faaslixuu baynahumaa iyo faaslixuu bayna akhawaykum marka iyagoo islaayay ayaa haddana iimaankii lagu sifeeyey ukhuwadii iimaanigana waa la baaqi yeelay isagoo dilku weliba badrheer yahay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un le dhiigga qisaasi ka iman kartaa oo qisaastii in laga cafiyo u baahanayaa waa dil badrheer ah oo ta'awul iyo ka maran ya camdi ah oo cudwaan ah kaasaa u baahanaya cafin u baahanaya qisaasta laga cafiyo haddana maca daalika ukhuwadii diiniga ahayd inay baaqi tahay ayaa aayadda allah ku sheegay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii wuxuu ka waaninayaa inay islaayaan nooc dalaalay noqonaysaa oo baadi ah ama waxay noqonaysaa kufraanu xaqi lukhuwa xaqii walaalnimada oo laga abaalka darayo kufraan lagu samaynaayo waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin bicibaara ukhra ayay noqonaysaa mana odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam si ilaaqa falaa tarjicuu dulaalan e bacdii buu ku qayiday waayo inta uu nool yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaynay marka waxa weeye dullaal noqonayn iyo kufaartoonna nebigu waa garanaya calayhi salaatu wasalaam halkaana waxaa laga qaadanayaa dee nebigu markuu dhintay in marka waxa weeye waxyaalo fitan inay soo darinayaan inuu markaa tilmaamayo sida adilo kalaba sheegayso yadribu bacdukum riqaaba bacd bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxaa soo gelaya eh, tii xisiga ahayd iyo tii macnawiga ahayd labadaba oo ibnu abi jamra sharxiisa wuxuu sheegayaa waxay noqonaysaa buu yidhi garaacan iyo dilkani marna mid xisi ah marna mid macnawi ah de xisigaa waa la garanaya waa dagaalka iyo dilka la yaqaan ka macnawigana wuxuu noqonayaa buu yidhi sida nebiguba u yidhi calayhi salaatu wasalaam qatacta cunuqa saaxibik ninkii ninka kale ammaanay ammaantiisa xoogaa ku xeel dheeraaday dee qacigani mid xisiya maahay waa mid macnawi ah wakada waalidada marka waalidinkaarka lagu noqonayo yasubu aba arajuli fayasubu abaahu wayasubu ummahu fayasubu ummah wuxuu odhanayaa wa ayu qadci cunuqin qoorgooynta marka waxa weeye ama qoorgooyada ka darani waa maxay in waalidkii waalidinkaar lagu noqdo marka wuxuu tilmaamayaa ashyaada kale laftooda inay dhici karto inay soo gasho liyuballiqi shaahidu alghaa'iba ka joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo taasna waxa weeye in markaa cilmiga lasii tabiyo oo lasii gudbiyo inuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya liundirakum bihi waman balaqa waatay culamada qaarkood odhan jireen ruux qur-aanku soo gaadha waxay ka dhigan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u digo nebigii uu ka maqlo kalu ka dhigan yahy kaannahu inuu nebiga ka maqlay waatay culamada qaarkood saa yidhahdeen wuxuuna tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka cilmigaasi sii gaari doona ee loo sii tebin doono inay qaarkood kuwii maqlaayey markii hore sida tooska u maqlaayey inay uga weelayn badanayaan ama uga ilaalin badanayaan taasna waxay tusinaysaa dadka dambe imanaya in markaa fadiilo loo tilmaamo iyagoon mucayan ahayn in qaarkood fudalo ahi ku jiraan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk